والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا intaan casharka bilaabin kolley arrin aan maalintii dhaweyd laba xadiid oon yar ishaaray oo de bal imaka bal wixii aad soo hesheen wixii kalena sheegi doono biidn اllahi tacala labada xadiis waxayna xadiis waa kii inoogu dambeeyey ama sidratulmuntaha buu inoogu soo arooro wuxuu kuba yimi waana xadiidka uu warinaya cabdullahi bn mascuud rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenkii israhii markii uu dee sidratulmuntahana gaadhay ba halkaas uu gaadhay in la siiyey saddex khaslo ama saddex arrimood mid waa salaadaha shanta in wada ognahay habeenkaa in lasoo farad yeelay midna waa suuraة الbaqara aayaadka ugu dambeeya e, bal matalan kollay fadiilo gaarina ay uguba timee xataa rasuulka ilaah yidhi labada aayadood ee ugu dambeeya ruuxa aqriya waxaa dee habeen aqriya way e ku filaanayaanba kafataha bal iyo ummaddiisa cid aan de waxa weeyaan ilaahay muwaxidiinta ee adigu aan mdee aan rabbi u shariig yeelin in loo dhaafayo dunuubta iyagu xalaaga saddex arrimood bay ahayd marka xadiid kale aan hi balla soo eega xadiidka kale wuxuu aha xadiid isagana hore aan usoo maray oo ku yimi <coughs> bal sababtii ay kuba soo degeen aayaadkan khawaatimu suurat albaqara sababtii ay kusoo degeen baynu kuba soo maray iyo baabkii u dhigtay inaan waxaan la karahayn umadeenan laguma kalifahayn ujeedadaynu ama dee hadalkastan idinku dhigana waxay ahayd labada xadiid miyaynu inoo muuqataa wax tacaaruda oon is isdhaahno malaa dee way iska yar hor imanayaan ma muuqataa taas taasay ahayd bal marka wax intaa dhaafsana maan sheegin miyaa wax tacaaruda su-aashayda waxay noqonaysaa labada xadiida ka hor aynu soo maray ee aayaadkaas nuzuulkooda ka hadlayay iyo kan oo kale ina wax tacaarudnimo ka dhex muuqda nacam ibrahim yaa hadlaya ya waaye wejka tacaarudka suu noqonaya ya waay waay ay ay way way qabla litr wey a way sax weye cid kale wax kaloo umuuqdeen ma jira intaan aye axmed inta waxbaba sii dhaafayo kol haddii ujeedadu ujeedadaydii aan ay markaa way caddaatay ishkaalka jira waxa weeye xadiidka weliba abu hurayra warinaya oo saxaabadii islaamkoodu dambeeyey kaba mid ahaa ama waqtigii rasuulka ilaah yimi sanadii toddobaad ee hijrada madaxeedii ay ahaydba in waxaana kuba sugan salaadii iyo zakadii iyo jihaadkii iyo umuuraha ina lagu waajibiyey oo waanu karnayna oo dee taa waanu uhoggaansanay laakiin arrinkan ah waxyaalihii khawaadirta dee in la xisaabinayo tan aan dee lagu mudanayo cadaab iyo ciqaabba laguba mudanayo waxyaalaha aanaan awoodda ulahaynba inaan iska celino ayay dee iyagu cabsidoodu ahayd xadiidkana waa qabla alhijra ha salaadihii shanta ahaa ayaa mar lala siiyaa inoogu sugan kolle waa ishkaal in marka la eego imaam nawowi oo kale iyona dee wax sharaxa ama wax arrintaas oo ishkaalkaas u taabtay asal ahaan maba jirto ama uu kaba hadlay waxaad moodaa raggii mutaqadimiinta qaadiciyaad iyo qordubi iyo qolooyinka horena hadalka inay dhaafeen kolley dee cidda aan malaa meelahan had iyo goor de waxa weyaan taaban lahaydna xafid ibnu xajaro xadiidku waa saxiixu muslim buu kuma sugan yahi oo kuma sugna saxiixa bukhaari walow in badan oo kitaabkan inoo dhacdo xataa afraadda muslima kolkol uu halkaa kuba sharxo markay munaasabadeed iyo ama wax kaloo calaaqalali ay timaado xadiidkan dee waxba may iman oo isna kitaabka uma soo qaadin oo waa nooc ishkaal sebay markaa u odhanayaa in iyadoo hore loo siiyeyba arrinkan haddana arrintani waa dee sanado dheerna way udhexeeyaan bal marka qolooyinkan intan arkayna oo culimada shibha alqaari alhindiyaha weeye intan arkee yar ishkaalkana dareemay waxyaalana yidhi oo qolooyinkii sindi ninkan macruufka dee madiinaha deganaadee kollay kutubtan lixda ana kuwada leh sharaxyada kooban lixdaba waa ku leeyahay kollay nasaa-i marka la eego xaashiyadiisa hadal uu lahaa caliyulqaari isaguna mirqaadkiisa oo masaabiixu ama mishkaatulmasaabiixu uu kuba sharxay oo kale kitaabkan qolooyinkii sharxayna waa shibiir oo isaguna dee nin mandiqadaasa kitaabkiisa fatxulmulhim iyo bal waxaa allahuma isaguna tirmidi sharaxiisa tuxfat iyo dhammaan way yar ishaaraan ama way yar waana culimadii mandiqadaasun shibal qaar alhindiya dheh waa culimadaasi iyo waayo qarnigii toddobaad tobnaad bar markii lasoo gaadhay kolle xadiidku hiqalkiisii weynaa xaggaasaa buu noqday oo khaasatan kutubtan sharaxooda ha noqoto iyo umuuraha dee waa jaanibkay uba bateen markaa dhowrkaa qarniya dambe marka barhkood waxay kaba dhigaan arrinkani dee iyagoo bal jamcinayo uun habeenkaas soo degitaankeedu ha dambaysay laakiin ogeysin la ogeysiiye in lagu soo dejin doono sida sindi oo kale oo macnaa waxa la qarira oo isagii loo sheegay in aayaadka caynkaas ee madmuunka le lagu soo dejin doono soo dejintooduna markaa dambay ahayd oo markaa macnuhu waxa weeye siintan madmuunkooda la siiyey rasuulkii ilaahay taa hore ama sheegiddaa loo sheegay oo hore mooye laakiin nusuulkii dee masaaxifta laguma qoray ee dee qur'aan ahaan iyo tilaawahna ahaan aynagu ay ummadda kuba soo gaadhay inay dambaysay oo kale taas bay barhkood barh baa waxay kaba dhigaan tan dacwad baa kuba sugan marka ijaabadii dacwadaas oo ah madmuunkii iyo dee markaas ah in looba nusraynayo cadowgiisii looga nusraynayo oo waxyaalaha aan laguba kalifahayn oo cisri aan laba yeelin dacwaadkaas qabuulkeedii in la siiyey habeenkaasoo iyadoo aayaadku ay dembeeyeen bal in la siiyey bal waa umuuro dee aan kol haddaan wax kala jirin aan odhan karno waaba dee saasay culimadu ay yidhaaheen oo shuraaxdii kutubta dhowrkaa kitaab aan tilmaamayana waa umuuraha labadaa weje ku wada sugan walow shuraaxdaa hore mooye dee aanay halkan aanay kaba hadlin saa imaam nawowi iyo amsaashi aanay kaba hadline bal waxaan leenahay haddii dee arrintu ay tahay habeenkaas in iyadana lasoo raaciyo salaadihii oo lagu soo dejiyey iyadoo aayaadku ay madan yihiin mar dambena ay soo degaan suuradna ay madanta waa ishkaal iyo tacaarud haddii laakiin macnuhu aan idhaahno waaba dee macnaheod ama waa la siiyo waa la qariray in lagu soo dejin doono aayaad caynkaasoo fadiilo badan leh axaadiid rasuulka inagaba suganna waxaa buka rasuulku ku yihi aayaadkaa khawaatimta baqara ah waxaa layga siiyey min kanzin taxta alcarshi kanzi taxta alcarshi ayaa layga siiyey oo dee aan iyadoon cid kaloo ambiyada ah aan la siin khaasatan madmuunkooda iyo tan markaan taan idhaahno oo arrinku waa siini laakiin waa lagu soo dejin doonaayo waa de loogu sii bishaareeyey la siin doonaa laakiin soo dejinteedu ay soo degeen mar dambay ahayd waa nooc bal aan leenahay waaba waxay isugu yar imanayaan bal wixii aan arkay ee kutubtaan inoo sugan markaa ama culimadaasi ay ishaareen iyo raggii shuraaxdana labada arrimood boy bal kolley intaas bay ahayd waana dee wixii aan doonaya waa ku baraarugteen waayo halkay waxyaale kaba imanayeen casharkuna way noo soconayaa <clears throat> baabun fii qowlihi calayhi الsalaamu nuur ana araahu wa fii qowlihi ra'aytu nuura hada kani baabun wuxuu u baabaysan yahay fii qowlihi calayhi الsalaam qowlkii rasuulkii ilaahay uu yihi calayhi الsalaatu wasalaam nuurun xijaabuhu nuurun xadiidan baan saa uguma fasiraya walow dee aan laba odhan karna huwa nuurun oo waa tan asmaada ilaahay ba inoogu jiro nuurba waa yahay xijaabkiisu nuur weeye ana seban arahu anigu aan u arkaya waa dee istifaamta halkani waa linafy waa istibcaad ahaan dee xijaabkiisu kol hadduu nuur yahay isagaana maanicii ru'yo aan arkaba iga manceeyo iga hor joogsanaya seebay igu suurtogelaysaa inaan u arko xadiidkan ku arki doonaa iyo wa fii qowlihi qowlkiisii rasuulku uu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ra-aytu waxaan arkay nuuran nuur baan arkay xadiidkii baaba kan ah inaga baktiyo <clears throat> xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna wakiicu an yaziid bn can yaziid bn yaziid bn ibrahima can qataadata can cabdillahi bn shaqiiqi can abi darin qala anahu qaal bal sanadka abubakr iyo wakiic in badan baan soo aragnay yaziid ibnu ibraahim atustari waxaa la arkaa caawa inoogu horeysaay waa nin hiqo o atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid a ah ama dabaqadii imaam malik iyo dabaqadaasba weeye marka qataade iyo cabdullaahi ibnu shaqiiqna waa laba taabici oo kala warinayo xadiidka laba taabici baa inoogu sugan cabdullahi ibnu shaqiiq alcuqayrina waa nin taabiciyo isaga ka yar roon un dee qataade kaba roon oo isaguna nin hiqo ah taabici ah qaarkan qolo haddii a dee kutubta taraajimta daalacataan oqoada qaarkeed inay taraajimta idinkaga soo baxdo fiihi nasbun ama kana cuhmaaniyan oo kale macnaa kolley waa nin hiqaan leenahay oo hiqaadkii ruwaadda kaba mid ah laakiin waxyaalaha nasbi cibaarada dee nasbi <laughs> waa daa'ifo naasibo la yidhaho muqaabil ashiica jirta oo kolkol mala dee jaanibkaas waa dee radu ficilkii shiicadaas oo kale oo noocsi waxay yar riixayeen aalubeydka ama cali gaar ahaan ay yar durkinayeen ay fogeynayeen oo bal nasbigay dee sheegaan ee kolka kutubta taraajimta ama xataa taqriib bay ku sugantay iska daa ku kaba waaweynaaye bal jaanibkaa weeye laakiin waa nin hiqaan leenahay ra'yigiisa bal reer shaamsay uma badnaayeen ra'yigooda ahaa can abi darin qaala wuxuu ihi abu dar alkhifaari sa'altu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baan weydiiyo waxaan ku idhi hal ra'ayta ma aragtay rabbaka rabbiga miyaad aragtay saasaan ku idhi qaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nuurun waa muxtamil an nara huwa nuurun waaba nuur ee anaa seebaan araahu anigu aan u arkaya igu suurto gelaysaa inaan makansado aragtidiisa Eh, lakiin xadiid baa casharkaba baabka kan ka dambeeyuba inooguba imanoo xijaabuhu nuuru xijaabkiisu oo waxaa marka la eego makhluuqii ama dadkii inay arkaan ka mancinayeen u suurtogelinahaynba nuur weeye oo dee markaa nuur aan indhahoodiiba qaadi karahayn marka haddaan taa dambe kuba fasirano si aimo kala duwan halkan ay kuba fasireen nuurun xijaabuhu xijaabkiisu nuurun nuur weeye ee annaa seebaan araahu annadu waa tii kayfa la macno ahayd istifaamta halkana waa lilistibcaad ama waaba linafyi macnaa seebaan u arkaya ay igu suurto gelaysaa inaan arko bal lafdiga inoo haya xadaثna mحamed بن bashاari qala xadaثna mعaad بن هisham qala xadaثna abi abina waa hishaam adastawaayi hishaam بn abi cabdالlahi smbr waa imaamkii xa xadaثnii xajaaج بن shaacir qala xadaثna cafan بن mslimi qala xadaثna hamaamun marka kilaahuma kollay ragga dhammaan waan soo wada aragnay hamaamkana waa ibnu yaxya hamaam ibnu yaxya ee hamaam ibnu munabih maahay abi hurayre kaba warinaya wax aan isna soo aragnay marka hamaam ibnu yaxya iyo hishaamu dastawaa-i ayaa labadoodu kilaahumaa can qataadata labadooduba qataade ayay xadiidkan kaba wariyeen qataadana markii hore waa kii inooguba sugnaa yaziid ibnu ibraahim xadiidka kaba warinayay sanadku marka waa intii dambe waa kan waa isku mid waa xadiidkii hore un can qataadata can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala anahu qaal cabdillaahi bni shaqiiq alcuqayri baa wuxuu yidhi qultu liabi darin abi dar baa waxaan ku idhi low ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay haddaan bal arki lahaa ama aan dee la sa'altuhu waan weydiin lahaa haddii dee ay anigu ilaahayba ii qadaro oo dee ii qadaro inaan rasuulka ilaahay la kulmoon arko waxbaan weydiin lahaa faqaala abu dar baa wuxuu yihi can ayi shayin shaygeebaad kunta ahayd tas'alhu bal haddaad rasuulka ilaahay aragto waxaan aada doonaysay inaad weydiiso ee imika aada u baahnayd jawaabteed muxuu yahay qaala wuxuu yihi cabdullaahi ibnu shaqiiq kuntu waxaana as'aluhu mid weydiiya oo waxaan ahaan laha mid weydiiya hal ra'ayta rabbaka rabbigaa ma aragtay taasaan odhan lahaa on weydiin lahaa qaala abu darin abu dar baa wuxuu yidhi qad sa'altu anaaba rasuulka ilaahay weydiiya salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo faqaala wuxuu yidhi ra-aytu nuuran nuur baan arkay oo labadaba tarjamada waa ti inooguba sugnayd dee nuurkaa u arkayna ilaahay muu ahaynba waaba ka aan halkaa hore xijaabuhu nuur xadiidkan baan kaba soo qaadinayn taa hore kuba fasirnay macnaa nuurkaas baa ahaa maanic iyo waxay iga hor joogsayay dee nuurku markuu wen yahayna ruuxu ma eegi karo oo markaa wixii kaba dambeeyey ma arki karo nuurkaas baan arkayoo aniga iga manciyey iga hor joogsaday inaan arko taas baa buu yidhi bal xadiidkii kolley tarjamo hore ay noo horeysay oo dee casharkii hore qaybihiisii dambe aan sii raacraacinay kuba sugnayd oo wahal ra'a nabiyu salى اllahu alayه wasalam rabahu leylat اlisraa axaadiidna waan soo aragnay ibnu cabaas oo dee martana xadiidkiisii ra'aahu biqalbihi kol yidhi kol ra'aahu bifu'aadihi maratayn ibnu cabaas yidhi taa waan soo aragnay caaishana axaadiideedii baan soo aragnay ay lahaydba iyadu weliba hadal adag ay kuba hadlaysoo ruuxa sheegta ama sheegta dee inuu rasuulkii ilaahay rabbigii arkay inuu iftiro weyn iyo faryo weyn laba yimo xataa ku ruuxii su-aashaa weydiiyey ay tidhiba waa dee naxdintii ay kaba naxday say u diiday u inkirsanayd timahaygii baaba istaagay hadalkaa tidhi daraaddeed taasna waban soo aragnay <clears throat> ama in waxa weeye bal aayaadkii ama aayaddii kuba timo laqad ra-ahu naslatan ukra oo kale suuratu ma matala najmi waxaan tafsiir ahaan iyadna usoo aragnay in dee bal matalan aragtidaasi ay jibriil ba ahayd oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh labada goor uu samooyinka korkood uu kuba arkay ama cinda sidrat lmuntaha iyo kol dhulka uu kuba arkay waqti waqtigaa kaba horeysay umuurahaasaan soo aragnay markaa masalada meesha taalla waxa weeye bal waa aragtidii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh habeenka isrihii waa dee la geeyo meel aanu dad gaadhinba ama makhluuqba gaadhinba ilaahay gaadhsiiyey waa tashriif iyo takriim aada iyo aada u weynoo rasuul kale iyo makhluuq kaloo laba kulmi aanu jirin waana tii aan soo aragnay axaadiid inoo faa'iidaynaysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu ilaahay hadalkiisii maqlay taasna waaba waxa weeyaan iyadana axaadiis baan kuba soo aragnay noo faa'iidaynayso halkaa kalaamna ugaba sugnaaday oo habeenkaa markay noqoto iyadoo jibriil ama malag u dhexeeya aanu jirin oo dee waxyi iyo kalaamka ilaahay soo gaadhsiiya ee waxa weeye masaladan ru'yadna kolley waa masale malaa khilaafkeedu dee iskaba dheer yahay saxaabadii rasuulka haddaan eegno iyo intii kaba dambaysayba taasba weeye waana dhici karta e labada daa'ifo ee meesha jira qolada le waa arkaya kuwa aan arag marba qolada dee matalan hadalka watee kutubtooda ay taa dhici karta inay saxaabada intoodii badnayd iyo dee dadka markaa kaleba jamaahiirta qowlkoodii taa kaba dhigto taasna way dhacdaaba bal horta markaa waxa weeye kolley mana dheeraynayo hadalka waan yar koobaya uun ee ilaahay subxaana watacaala aragtidiisa aakhiro waatay nusuusta badani kuba timi waana inkaarkeedu uu yahay wax keenaya dee dadka asxaab alahwa ay inkireen ruuxiina lagu tabdiicinayo inkira ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaame iyo janno in la arki doono axaadiidtaasna waaba inoo dambaysaa casharka cawaba oo ayay inoogaba bilaabmaysaa haddii a la yidhaaho taasi iyada waa mid xagga adduunyo marka la eegana dee culimmadu waxay leeyihiin horta marka la eega imkaan iyo suurtagal dewata aakhiraba la arkaye suurtagal waa jirayaa waa jawaaskii caqliga markaan eegni imkaano waxaanay u dariishadaan imkaanka iyo jawaaskaasi dee nebi muuse wuxuu weydiisay ilaahay subxaana wa tacaala inuu arko ayuu weydiistay haddii aan imkaankaasi jirin ee ay mustaxiil tahay rasuul ululcasmi ka mid ah ambiyada iyo dee rasushaba kuwii uguba fadliga badnaa kaba mid ah Eh, markaa arrinka mustaxiilkii kamay qarsoomeene weydiisigan baaba ah bay leeyihiin de waxyaalo imkaan eh, laakiin waxaa meesha taalla uun xaggaas oo taasna waa qowlkoodii kolley culimadu bal maalan taasna eh, waa wuquucii imaka ma dhacdiyo ma dhicin xagga marka la cid aan rasuulka ilaahay ahayn salawaat ullaahi wasalaamu calayh inaanay arag adduunyo arki karinna taasna waa qowl dee wifaaqa baan leenahay rasuulka ilaahay baa xadiid inoo dambeeyaba yihi waclamuu anakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu oo ogaada rabbigiin inaydaan arkayn ilaa dhimataan oo bal matalan rasuulka ilaah markaan gaar ahaan kaba saarno cid aan bal matalan inaan makhluuq markaas ama horteda aani arkahayn fi dunyaa in ilaa lagaba dhinto taasna waa shay dee bal matalan marka aan leenahay maxal wifaaq weeye waa rasuulka ilaahay unbaaba khilaafku yahay culimada qaarkood sida imaam malik iyo ayaa kaba dhiga sababta aan dee aragti la-aantan adduunyadu ay teen ruuxna u arki karahayn iyadoo aakhira dadka naftoodii dadkii mu'miniinta ay aakhira arki doonaan bal qiya ay ku arki doonaan intaan jannaba la gelin haddana janno ay kuba arki doonaan waxyaalaha weyne ilaahay kuba karaameynaya bal jannadiiba kaba sii qiimo badan aragtidaasi ay tahay idhaan dee adduunyadii oo kale dadkii waa kuwan iyaga hadday noqoto dawaaddoodii iyo indhahoodii iyo waxyaalo oo waxaa faaniga noqonaya dhammaanaya tirtirmaya oo kale markaas dee waxa weeyaan indhaf markaa berri dhammaan tirtirmaya iyo de waad tirtirmaysaa ilaahay baaqiga ahaa ma makansanaysa ama u suurtogeli mayso inay arkaan in markaa aakhira lagu arsaaqo indhahaa dee abuur kale ah kuwaa baaqinimo yani way ku daa'imayaan halkaas hab kale loo abuurayo si kaloo ay ku baaqi noqonayaan ayay markaa waaba imaam malikii hadaladii eh, waxa weeyaan ayay dee noqonayaan ay mudanayaan ama ay u suurto gelaysaa rabbigood subxaana wa tacaala absaarta abaaqia inay kuba arkaan xagga masalada markan usoo yar dhaadhaco asxaabtii rasuulka haddaan eegno masaladu khilaafkoodu waa jira intii ka dambaysana markaa khilaafku uu sii badnaanaya un macnaa dadkaa tiradoodu badnaanaysaa labada dhinacba kol haddii khilaaf saxaabadii uu jiro markaa kol haddii khilaaf saxaabadii jiro horta masaladu maaha masalo labada dhinacba dhinacii lagu tago la raajax yeela xataa nas lagu raajax yeelaba dhinacii kale lagu tabdiicin karayo ama loo nisbaynayo bidcanimo loo nisbaynayo maaha ciddii bal matalan markaa rasuulka ilaahay ru'yadiisa sugtayna dee salaf bay leeyihin saa bal ibnu cabaas haddaan egniyo cid kaba dambaysay oo barhkood ay kuba dhaaran jireenba kollay anas xadiidkiina waa jira markaas dee iyada taas laguma canaananayo selafkaasi ay leeyihin ciddii inkirtayna waaba tan caaisha aan arkayna iyadoo inkirtay saxaabo kaleo iyaguna inkirayay way jireen oo markaa ciddii bal iyagu taa inkirto tidhaa rasuulka ilaahay ma aragna bal matalan markaas waxa weeye horta iyaduna tacniif iyo canaan ama in la tabdiiciyo taas ma mudanayso xagga markaan eegno naska oo kale bal dee waa tan axaadiian caaisha waa tan caaishana kolley cumuumaad qur'aan bay xujaysatay laa tudrikuhu labsaar iyo kuwaasay xujaysatay oo manaa macnaheeduna dee absaartuma ixaadaynayso oo kale taas xadiidkan walaqad ra-ahu nazlatan ukrana may de may aayaddan baan ujeedaa tafsiirkeedna waa tan tiri waaban weydiiyey rasuulka ilaah kaasi waa jibriil buu yihi taasi jibriil buu yihi oo bal matalan horta caaisha nafyigeedu waa taa waan aragnay kolley saxaabo kalena qowlkooda kaasba ah ama tafsiirka walaqad ra-ahu nasratan ukhra ha fasireen ama dee taa ay noo soo dhigteen arrinta ugu yar sariixsani maanta baabkaas waaba xadiidkan imika aan hayno abudar uu rasuulka ilaahay yihi waan weydiiyey rasuulku uu yihi ra-aytu nuuran kolna nuurun ana araahu waaba slub istifhaamkani linafyi baan yihi waa istimcaad waa nuurba esebe ama de waxa weya xijaabkiisa nuure say igu suurtogelisan u arki karaa oo markaa xadiidkani waxaad moodaa uu ku cad yahayba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh habeenkaa inaanu arag e lakiin jaanibka kale bal ibnu cabaas waxaan soo aragnay laba siyood baa loogaba wariyey mid waa taa aan soo aragnay casharkii hore ui ra-aahu bifu'aadihi bal qalbigiisa ama biqalbihi ayuu kuba arkay kolna uu idlaaqayba oo ra-aa rabbahu buu yidhi xadiid kolley sanadkiisu xoog leeyahay baaba isagoo laakiin mawquufa kuba yimi miyaad la yaaban tihiin ba oo aad dee qariibsanaysaan inuu usugnaato khulladu nebi ibraahim kalaamkuna nebi muuse uu usugnaado ru'yaduna nebi moxamed ay usugnaato salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macnuhu uu yahay nebi ibraahim waa kaasoo raxmaan bay haydo waa miiso ama arrin uu leeyahy walow rasuulka ilaahi san uba tegi doono dee taas iyadna sifadaa uu leeyahay nebi muuse waaba kan kaliim raxmaan ba ah kaliimkii ilaahay ah ee ilaahay laba hadlay dee si bal matalan waasidalaanku laba hadloo isaguna waa manzilo sare iyo miise uu isagu leeyahay markaasaa wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahayna waxaa isaga u gaarba ahayd miizana uu ahayd iyo fadiilo gaar ah aragti waa lafdi isagana bal xadiid isagana kollay sanadkiisu xoog leeyaho ibnu cabaas xadiidkiya bal markaa waxaa meesha taalo marna waa idlaaqay marna waa qayday haddaan eegno dee usuulfiqina aan eegno markayna si uu yimaado kolna isagoo mudlaqa kolna isagoo muqayada kollay taas waxay keenaysay si labadoodaba loogu wada camal falo in layskuba qaydo in layskuba qaydo ayay taasi keenaysaa markaa markaa aan idhaahno aragtidan uu idlaaqay ee weli rabbigii buu arkay waxa weeye aragtidan uu qayday uu leeyahy ra-aahu bifu qalbigiisuu ku arkay oo aragtida qalbina maaha macnaheedu cilmi uu og yahay oo taawiil marka horeba waa ogaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee macnaa san ilaahay subxaana wa tacaala ba uu indheheenii dee inoo makansiiyey inaan isha wax kuba aragno aragtidaa nafteedii oo qalbi ah waa aragti uun e laakiin ishii baanay ahayne qalbigiisa aragti aan ahayn cilmi maahe waa aragti laakiin xaggii qalbiga dee waana ilaahay qudradii ayuu taas ku garansay ama kuba tusay oo bal matalan taas bay noqonaysaa ibnu cabbaas marka haddaan hadalkiisa iskuma qaydno waaban jamcin karnaa nafyigii bal matalan caaisha iyo isaga ihbaatkiisii oo dee sida ibnu xajar iyo kale fatxubaariya ayma kale ibnu taymiya ay sooba naqliyaan oo markaa maxay laguma jamciyo iskhilaafo markaa meeshii ma jirayo caaisha waxay anfiyeysayna waa aragti isha uu kuba arkay ibnu cabbaas wuxuu sugayeyna waa aragti qalbi marka taa haddii la yidhaaho tanaafiba kama dhexeeyo labadii qowl way isu imanayaan way isu dhowaanayaan bal marka taa haddii la yidhaaho e laakiin de maxaa jira asxaabtii ibnu cabaasaba kolley xasan ibnulbasri oo kale waa ku dhaaranaya isagoo asxaabtii ibnu cabaas maaha laakiin asxaabtii ibnu cabaas iyo xertiisuna inta badan qowlkoodu waa ahaa ikrimi iyo qolooyin kalena qowlkoodu kolley rag tacaduday buu jaanib ka ah marka barhkood baa waxaaba cibaaradoodu ahayd ra'aahu bicaynay ra'si markaasaa ibnu cabaasna taa lagaba soo naqliyay walow lafdiga inoo suganee labadaa lafti uyey imaam axmed oo kale baa isagoo kollay ibnu cabaas tabacu ah ayaa labada cibaaraba kolow idhaa qalbigiisu kuba arkayo kolow idlaaqaba saa daraaddeed baa dadkii de madhabta xanaabilada qolooyinkii aqwaashiisa uriyey barhkood ay isagana qowlkan ah indhihiisu ku arkay ay kaba soo naqliyeen walow xagga nas ahaan iyo naqli ahaan labadaa cibaaro ay tahay ibnu cabaasun uu tabacuba ahan marka waxaan leeyahay oo imika arrintu ay tahay masaladan in labada dhinacba horta haddaan taa kuba jamcino dee hadalkiiba waaba meeshii kaba baxay waana jamcino markaa meeshii waxaan odhanaynaa inooma sugna aragti indho inooma sugna lakin de aragti qalbi waa inoo suganya caishana ta inkiraysay taasba weeye waa in la indhihiisaba kuba arkaya walow aayaadkan ay daliishatay laa tudriku labsaaru kolley xataa aragti indha hadday sugnaato inaan anfino tudriku macnaa tuxiidu bihi weeye taasna cidi may ohan ma odhanayso way axaadaynaysaa kole iبnu taymiyana ma arka de majmuع fataawa fataawa ahayd waa kitaab aad iyo aad u nafci badan aad iyo aad u cilmi badan eh, lakin kol hadii dee fataawo iyo kutub u alifay aan ahayn kolkol ba dee fatwo uu wakti yidhi ba haddana dhici karta ijtihaadkiisa amaha iskhilaaf ama se fatwo ka duwan oo kitaabka dhexdiisa isagoo mar umuuraha kuba jamciya jamaahiirulculamana kaba dhigay inaanay ru'yadan caynka sugin iyo isagoo kol yidhaha mujaladka afariyo labaatanaad iyo mujaladada hore ay saas tahay mujaladka afariyo labaatanaad iyo in maala caaisha waxay khilaaftay ibnu cabaas oo ru'yada sugay in jumhuur culamaana ibnu cabaas bay teeda raacsayin lakin cidi haddana jaanibka kale may tabdiicin isagoo yidhaan calaa kulli xaalin bal waxaan leeyahay hadal dahabi oo kale laba meelood oo siyarkaa dhacay ood moodo hadalkana inuu khulaaso u yahay ayaa wuxuu ahaa bal matalan marka la eego si uu kaba cabiray horta in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam marka ru'yadiisa kaba hadlayay iyadoo dee waxa weeyaan ay suurtagaltay aragtidaas oo jawaas macnaha banaanidaa ay banaan ahayd ama suurtagal ay jiraan haddana nas jariya ama sariixa oo waxyaalaha kale dee imika raawi bifaadi markan ku fasirana macni waa isbedelayba oo cad oo dee aan ixtimaal lahayno taa inoo sugaya ma jirto taas buu idhaa markaasaa wuxuu idhaahaa labada dhinacba marka la eego iyadoo dee adiladii markaa ixtimaalaad ay imanayaan labadii dhinacba ay noqoto anfin la anfiyo aragtidaas iyo sugid la sugaa labadiiba way adagiinoo sidaa daraaddeed buu kaba cabiraa waxa weeya dee anagu ciddii sugtayna ma canaananayno ciddii dee anfidayna halkan lama tabcidiicinayo lama canaananayo iyadoo dee uu leeyahay lakin adiladu waxay keenaysaa inaanay maca alimkan lakin aanay dhicin aragti aanay dhicin eh, laakiin ciddan tabdiicinayno ama halkan dee lagu tilmaamayo bidco inay tahay waa cidda ilaahay subxaana watacaala aragtidiisa aakhiro iyo ma inkirayso dee taasi asxaab alahwaa nusuusyada sariixa kala duwan asxaab kala duwani wariyee noo cad baa kuba timi bal marka waxaan leenahay haddaan labadaas isugu jamcinaba oon fu-aadkii iyo wixii la sugaya kaba dhigno ta kalena in ishii aan kaba dhigno way isku soo dhawaanayaanoo taas ba waxa weeyaan ayay tahay bal intan yar odhan lahaa taa weeyaan waxaan leeyahay nusuustan maha wax sariixoo qaadic ah labadii dhinac midna masaladuna waa khilaaf saxaabadiiyo intii ka dambeysay ba jirtay marka ciddii sugtayna dee tabdiic iyo canaanimo jirto cidda anfidayna dee salafka adag bay leeyihiin bo iyadana iyo dee adiladoodii oo cid markaa ama tabdiicinaysa ama anfiyaysa ma jirto dee taabo kaba cabira dahabi masaladan ka aamuskeeda roon oo wuxuu idhaha min xusni islaam ilmari tarku mala yani kol hadday arrintu taa tahay iyadoo maalan tan doodeeda laguma doodo ama uu isagu ruux ayaa wuxuu leeyahy way adag tahayba dee saasaaba roon dariiqii salaamadna uu yahayba baa nooc tawaqof uu leeyahay bal laakiin waxyaalihii jiray waa umuuraha aan soo yar khulaaseeyo bal xaggan in nuurun iyo san aan ugu fasiro xijaabu nuurna waaba xadiidka inoo dambeeya baamu fii qowlihi alayhi الsalaatu wasalaam in allaha laa yanaamu wa fii qowlihi ayuu baab baabaysan yahay ilahay qowlkiis rasuulka ilahay qowlkiisu yihi in allaha laa yanaamu laa taakuduu sinat walaa nawm baaba ilaahay yidhi wa fii qowlihi xijaabuhu nuuru low kashafahu la axraqa subuxaatu wajhi mantaha ilayhi basaru min khalqihi waxba ma laqbaynayo dee xadiidkii buu soo qaatay un waana kan bal markaa xadiidkaas buu baabaysan yahay ama rasuulka ilaahay qowlkiisi u saa yidhi baabkii waay xadaثna abubakr bn abi shaybata abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa qaala xadaثna acmashu can camr bni murata can abi cubaydata can abi musa qaala anahu qaal in yar sanadka kolley inta acmash iyo wixii ka horeeya waa dadka aad iyo aad inooguma badan abu mucaawiyana waxaan ihi waa dadkii xufaadii asxaabta acmash raggii uguba mudnaa ama rag ninkii uguba mudnaaba dheh marka camr bni murata aljumali ama jamali baan ujeeda iyadoo bal matalan kaas waa nin adune markaa taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah hiqo ah saxaaba dee kooban waa arkay laakiin waa nin taabici oo camr ibnu murat aljamali baa kolkol buu dee waynu markaa isagoo camr ibnu murata can murata oo kale hayaa meelo dhacay ama axaadiidta saxiixa inoo dhacdo murahaasi abihi ba waa murat ibnu sharaaxil nin kale oo la yidhaha murat dib abi cubaydahan maanta halkan nooguma sugani waa nin taabiciya ah waana ina cabdاللahi بن masعوud weeye cabdاللahi بن masعوud inankiisii wayaan waa an ubayd abi cubaydaهn iبn cabdاللahi بن masعوud aabihina waxbuu ka wariyaa abu muusena waxbuu kaba wariyaa riwaayada aabihii kaba warinayana sunanta way dhacday walow culimadu ay raajax yeelaan way raajax yeelaan inaanu aabihii wax ka maqlin sababtu marka aabihii dhintay aad buu u yaraa oo saas baabay kaba dhigan axaadiida walow dee axaadiidii abiya ituu macrifo iyo aqoon u leeyahay haddana xagga samaaca iyo maqalka ayay adnay sugan culimadu ama ay raajax yeelaan inqidac markaa dariiqa kuba sugay markuu abiyi ka warinayo wey maha maanta oo abu muusa in badan ka geeri dambeeya abiye qaala wuxuu uhi markaa abu muusa qaama waxaa kacay fiina dhexdeenada kaba kacay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam bhamsi kalimaatin shan kelimuu rasuulka ilaahay la kacay kelimadna imaka halkan de waa jumlooyinba oo luqada carbeedna way jirtaa iyadoo kelimada kalaam lagu idlaaqo waa hadal dhan oo kol kol dhan kelimo kaba cabiraan bal dee kelimada tawxiidka markan waa tan kelimatu tawxiid laa ilaaha ila اllah waa ciddata kelimaat laa ilaha illa اllahu baaba kelimatu tawxiid la idhaaha bayd dhan ayaaba rasuulka ilaahay de waxa weeyaan kama ina asdaqa kelimati qaalahaa shaaciru kelimatu labid alaa ina kula shayin ma khala llaha bail oo kan bal matala marka waxaan leenahay imaka halkan kelimaadkii dee laf qowlkii mufradkaa maahe waa hadal dhan oo si ibnu malik laha wakilmatu biha kalaamu qad yu-am oo kelimaba la odhanaya iyadoo loo jeedo kalaam loola jeedo alfiyadiisa bilowyadeede faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay shantii kelimo waa kuwan ama hadalkii waa shan jumlaba in allaha ilaahay caza wajal laa yanaamu ma seexanayo taas dee ilaahay waaba ka nasahan yahay waa ka mustaxiilba waxa weeya ama waa ka nasahanyay inuu seexdo laa taakuduhu sinat walaa nawm dhulana ma qabanayso walaa yambagii lahu umana haboona wax laa-iqa a ah maaha wax isagii dee waxa weeyaan kuma banaan ma aha an yanaama oo shaygan dee mustaxiilka ama mumtanica yambagii ama laa yambagii looba isticmaala oo de waxa weeyaan oo qur-aankana meelo kala duwan waabay taasi kuma soo aroortay <clears throat> walaa yambagii lahu an yanaama inuu seexdana waa jumladii hore bay markaad ka haysa iyadu waxa weeye de waaba bel maalan isagii wax ku haboon wax dee isaga ku banaan ma ahay waa wuxuu ka nasahan yahay oo de mustaxiil bayba jaanibkaasi noqon yakfidu wuxuu taasi waa jumla eeg markaa taasi yakfidu wuxuu hoos u dhigaya alqista waa wasniga ama miisaanku hoos u dhigaya wayarfacu waan u kor yeelayaa oo hoos buu udhigayaa de waxyaalahan soo degaya arsaaq iyo waxyaalo ah eetaa taa uguma sugan waana kor yeelayaa waxyaalaha isaga laguma kor yeelayaa acmaashii dadka iyo umuuro taasba ah oo qasdigu halkan de waaba miisaankay kuma fasireen taas bay kuma fasireen maxaa kaloo adigu bal matalan ay qasdiga dee in laguba fasiray dee miisaanka waa lagu cadligiiba guud ahaan oo dee waaba kan ilaahay subxaana watacaala dee yucizu man yashaa waydilu man yashaa cid buu kor yeelaya cid baanu isaga hooseys hooseysiin eh, ama hoos uba dhigaya dee macsiyadoodiiyo markaa dembigoodiibe yarfacu markaasen yakfid lqisa wayarfacu yurfacu waa la kor yeelaya ilayhi xaggiisa camalu layli camalka habeenkii qabla camali nahaari maalinta camalkeeda horteed oo wa wa camalu nahaari camalka maalintiina waa la kor yeelayaa qabla camali leyl camalkii habeenka hortiye tanna waaba jumladii saddexaad oo macnuhu dee malaa'ig baa iyadoo ilaahay cid kastaba wax kastaba kaba og yahay haddana dee xikmo ayuu u diray malaa'ig dadka acmaashooda qora maalintii bay la joogayaan camalkoodii bay dabdinayaan daba camalka maalintaa la sameeyey markaa maalintu dee ay markaa cadceduba ay dhacdeen maalintu ay dhammaato ayaa la kor yeelayaa ilaah camalkii looba kor yeelayaa intaan camalkii habeenkiiba dee waxa weeyaan uu socdabay laba qoriyeen laba kor yeelin camalka habeenkiina waa saasoo kaleo lalama sugayo habeenkaa wixii la sameeyey dadku sameeyeen inuu waxa weeyaan maalintii oo laguma darayo ee intaan camalka maalinta horteed ayaaba la kor yeelayaayo habeenku markuu baxabana camalkiisii waa la rafcinaya waa la kor yeelayaa yurfacu ilayhi camal leyli qabla camal nahaari wacamalu nahaari qabla camal leyl waa bal matalan surcada acmaasha dabdintooda iyo qaaditaankoodaiyo taa xijaabu waa kan lafdigaan sheegayay ilaahay xijaabkiisa isaga wax kastaba waa kaa wahuwa yudriku labsaar shay kastaba arkaya shay kastaba og ee xijaab waxaa dee khalqiga makhluuqaadkii baan ilaahay arkayn subxaanahu watacaala waxaa daba ru'yadii kaba xijaabaya taa rabbi ay arki lahayn xijaabu xijaabkiisa annuuru nuur weeye nuurkuna markaa uu xoog leeyahay araggii waa manciya oo isagii de dhiib eegi karahayn bo waa markaa manciyaya wa fii riwaayati abi bakrin annaaru macnaa laba sheekh buu muslim lahaa abubakr ibn abi shayba iyo abu kurayb maxamed ibn اlcalaa labaduba waa sheekhadii axaadiiooda in badan uu warinayo aada u badsaday san horeba usoo sheegnay weliba tirada uu kaba wariyayna aan soo sheegnay midkood waxa weeye waa ibnu abu qurayb isaga muxuu ahaa xijaabuhu nuuru ka kale isaga riwaayadiisu maxay ahayd xijaabuhu annaaru oo xijaabkiisu waa naar taas buu ahaa oo bal matala markaa labadoodii ayaa imika waxa weeye saas lafdigoodo xijaabkiisu ama waa dee nuur ama xijaabkiisu waa naar waana dee khalqiga wuxuu xijaab kuba yahay ilaahay subxaanah watacaala xijaab kuma aha qaybtii uu tarjamada udhigtay way noo dambaysaa macnaa labadaa lafti bay yimi kollay marka la eego mu-adahoodu mid weeyaan oo dee naartuna iyadoy waxgubayso ayay haddana dee iftiin iyo nuur leedahayba oo waxa weeye jaanibkaa nuur waa lagaba idlaaqayaayo imaka misbaaxa iyo waxyaalahan dee laambadihii oo kale ka soo qaad cadceed oo kale ixraaqna way leedahay de waxa weeyaan iftiinna way leedahay nuur waa la odrhanaya jaanibkanna dee exraaqeeda naar waaba laguma idlaaqi karaa marka laega xagga waxgubitaankan ay waxgubayso kulaylkan dayax oo kale isaga nuur mooye wax kale ma noqonayo waa ishraaqa keliya un bal matalan markaa mu-adda xagga marka la eego ru'yada dee naartaa xoogganino waxway mancinaysaa oo araggii way hor joogsan nuurkuna waa saas oo kale oo markaa ikhtilaaf macno ma jiro ibnu taymiya raximah llahu tacaala kolleyna waa dee kitaabkiisa majmuuc lfataawa arrintuna waa fataawo la ururiyey ayaa wuxuu dee hadal kaleo u dheeroo marka laftiga nuur buu marka hore si guuda ugaba hadlayo magaca ilaahay nuuriyo umuuro dee hadal dheer buu kaba mid ahay iyo halka idhaha taradudka raawigii uu taraduday laftiga waayo na u yime umuurahan may qaban dee inay riwaayo ahaan usoo dhigteen mooye laftiga xijaab un bay <clears throat> iyo rogrogayeenuun taradudka uu raawigii laftiga annuur iyo annaar waa hadalka macnihiisu marka khulaasadiisa la eego iskhilaaf xagga macno ma aha buu leeyahay oo wuxuu idhahaa dabkan bal maalan wuxuu mithaal ahaan usoo qaatay nebi muuseba markii uu kasoo noqday halkii dee waxa weeyaan madian iyo xaggaa uu kaba soo noqday ee uu kusoo jeeday masar oo kale waxyigii ugu horreeyeyna markaa uuba yime ilaahay kalaamkiisa waa kii dab buu arkay markaa dee in waxa weeyaan dabkaas uu arkay dee waa kan maka wuxuu arkay de waa iftiin buu arkay iftiinkiina iftiin dabeed bu ahaa marka wuxuu leeyahy bal naartaas oo kale waqtiyada kalaamka nebi muuse oo kale dee saafiga ah ayuu kaba cabiraa nuurna waa la odhanaya naarna waaba lagaba cabiraya markaas baa wuxuu yidhaahaa oo san daraaddeed baa nuurulmisbaaxba naar dabna weeye waxbuu gubayaa iftiinna weeye oo markaa nuur buu yahay deeta wuxuu leeyahy markaa ashyaadu saddex baabay uqeybsamaysaa waxyaalaha caynkaas ishtiraaqun bilaa ixraaq wuxuu leeyahy waa iftiin aan wax gubitaana lahayn waaba nuurka maxdiga kaas nuurun mooye wax kale laguma odhanayo waaba sia nuurka qabarka ayuu yidhaahaa iyo ixraaqun bilaa ishraaq wax wax gubaya laakiin aanna iftiin lahayn sida dee jahanamo oo kale iyo waa mutlima waa wax mugdiya iyadu waana taa wax gubayo oo kaleo taasi waa noor mooyaane dee wax kale maba noqonayso iyo isagu bal wuxuu kaba cabiray wax dee naar iyo nuurba noqonayo naar iyo nuurba oo saa cadcaddu kuleeyahay jaanib iftiin way leedahay jaanib ixraaqna way leedahay naar masaabiix baana iyaduna waxa weeye dee labada amarba waa lagu sifaynaya nuur iyo naaro bal adigu markaa ujeedadu macnuhu waxa weeye garadka laba lahaaye ahaa icshaa labsaar iyo basarkii inay malcinaysa hor joogsanayso labadaba markaa xaggaa way kuba siman yihin oo iskhilaaf saasi ma jiro low kashafahu hadduu faydo haddaba xijaabkaas la axraqat way gubi lahaydba subuxaatu weji wejigiisa nuurkiisu ama anwaarta wejigiisu mantaha ilayhi wixii uu gaadho basaruu basarkiisa oo min khalqihi khalqigiisa minta waa libayaan اljinsi de waa makhluuqaadka dhammaantii ina ilaahay basarkiisu shay kastaba waa ixaadeeyey basarkiisu waa gaadhaya oo xijaabkan haddii aanu bal matalan ilaahay subxaanaه watacaala xijaabkiisa nuurka ama naartaba kaba cabiraba nuurkii haddii au ilaahayba meesha ka saaro de aakhiro waa arrin kale iyagiiba quwo kale iyo waxyaala la siinayaaye subaxaadka waa anwaarta ilaahay wejigiisu wax alla wixii makhluuq oo dhan baaba ku wada guban lahaaba bal dee in yaroo tajali markii uu dhacay nebi muuse markii uu ru'yada weydiisay buurtii waatii buurtiiba burburtay ay buurtiiba markaas dee ay noqotay <clears throat> jacalahu dakan wakara muusa <clears throat> saciqa <clears throat> bal marka haddaba taas ayaaba dhici lahayd weeye kolley dee hore aad umalaad subaxdii kitaabka markii aayaadkii sifaadkii axaadiida aan soo haynay in saa samci iyo basar iyo cilmi iyo qudriyo iraadaba aan dee sidooda ugaba xambaarina waa sifo ilaahay uu leeyahay oo isaga uu kuba sifoobay laakiin kayfiyadeeda inagu ma garanayno waxaynu garan karna maaha ayuunbaa umuuraha kale iyadana nusuustu ay kuba timi dee wejigii ay kaba mid yihiinba bal matalan dee xijaabkan iyo aan sideeda uba sugayna iyadoo kayfiyadoodu soo ay tahay inaynaan ogaan karayno markay noqoto kayfiyo oo wax ilaahun og yahay xaqiiqadeeda bashar ogi aanu jirin laakiin sidaa kale waa waa sifo aynaan dee macno kale iyo waxyaalo kale iyo sanaa la yidhi iyo sanay tahay iyo sana malaa loo jeeda waxaan laba hubin oo de bal laga dhigo haddana muraadkii ilaahay ama rasuulka ilaahay muraadkiisi inuu yahay iyadoo kuwa kale ee la sugayo un waxa tan kaba imanaya oo kaba laazimaya taas aani de iyadna ay jirto taa de umuurahaasi kolley waa umuuro kolley maxalkeeda aan laba lahayn oo gees kalena marka arrinku sifo ilaahay noqdo dee kollay ruuxa muslimkaa waxaa dihnigiisii kusoo degdegaya ilaahay daatadiisaba waa tan waa isbaata wujuud daatadiisu laa tumahilu dawaat almakhluuqiin sifaadkiisuna si guud inagoon samci iyo basar iyo wejiga keyrkii kala qaadin kol hadday inoo sugnaato dee ay noqoto sifo ama qur'aankii kuba yimi ama xadiidka sugan inooguba yimi iyadna laa tumahilu sifaat almakhluuqiin oo waxa meesha imanaya waa sifadii ilaahay ee ahayd dee waxa weye laysa ka mithlihi shay taasunba weeye ama wax dee tashbiihiyo waxyaala kaba yimaadaan halkan ama te kama aha oo dee kol haddaan samcigi iyo basarkii iyo kuwaas baanu kaba iman iman kuna waa kama imanayo hadduu kuwa dee ka yimaadaan kuwa kalena waa isla mid un waayo iyagaba basr makhluuq waa lagu idlaaqa samciyo basr weli riwaayatka xadiidku waa inoo socdaan wafي riwaayati abi can اlacmash walam yaqul xadaثana waa sheeka ixtiyaadkiisii muslim ee aada iyo aad dee uu umuurahana u kala farqinayay aadna jaanibkan daqiiqa ugu ahaa abubakr ibn abi abu qurayb xadiidka abu mucaawiya ka wada wariyeen abu mucaawiyana acmashunbaabu ka wada ka wariya xadiidkii haddaba labadooda kala dunaayo abubakr can ilacmashi buu yihi ama abu qurayb wuxuu markaa ninka odhanayana waa mucaawiya markuu kasoo naqliyo sheekiisii xadathana abu mucaawiya can ilacmashi laakiin ama xadathana ta inoo taala waa abu qurayb riwaayadiisii bal markaa waxa ay tahay waana ixtiyaadkiisi iyo tafriiqadiisii dee umuuraha kuba suganna can kolley khilaafkeedii mudelis waaba iskaba imanaya laakiin abu mucaawiya isagu dee mudelis maahayna acmash bay ahaan laytiisa in gees kalena labadooda dee walow xataa canta ay itisaal laguma xambaaraya markaan in ruux mudelisa kaba soo fulin haddana quwadii xadathana maba laho si aanu bal labadoodiina riwaayaadkoodii isugu xambaarin midkood aanu macdaynayn midna waa waxa weya lafdigiisii kii kale lafdigiisii aanu kuba xambaarin ayuu sheekhu dee umuuro badan oynu taas lamidana hore aynu usoo aragnona xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana jariir can اlacmashi bhada اlisnaadi qaala qama fina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm barbaci kalimaati macnaa abu mucaawiya xadiidka markuu acmash kaba warinayay qama fina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm bhamsi kalimaat isaguna barbaci kalimaat macnahana de waa jumlooyin bay ahayde jumlooyinka qaarkood oo markii hore la kala fasliyo la kala tiriyey ayuun baaba isdhex galay un oo dee markaa waxba tanaafi kama dhexeeyo un qaala wuxu uhi qama fina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm barbaci kalimaati uma dakara bimili xadiiثi abi mucaawiyata ayuu sheegay walam yadkur muu sheegin min khalqih eeg lafdiga ugu dambeysee min khalqih intaa muu sheegin riwaayada dambe kumay sugnayn wuxuu baaba ed laaxraqat subxaati wajhi mantaha ilayhi basar waana makhluuqaad oo dhan bade waxaa kaluu yihi waqaala xijaabu nuur halkaa riwaayada abibakar annaar timi isagu riwaayadan dambena annuur baa kuba sugnayd dee waan intaa aan nidhi tanaafi kama dhexeeyo xagga bal matalan cadadkana dee waaba san lafdi baa inoo dambeeyo kaloo isagana lagaba warinayo camr ibnu muroona acmash ku jirin un oo iyadna afare waaba kuwana lakin tanaafi kama dhexeeyo barhkoodun baaba la isku celiyuuna xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثnي شhuعبة عan cمr بن murata markaa shucba maanta acmash buu la siman yahay walow awqaada qaarkeed dee acmash waa ka weynaa shucbe uu wax ka wariyon hore usoo aragnay shucba acmash wax kaba warinaya waayo camr bn mura waa ninkii acmash kaba warinayay can abi cubaydata can abi musa qaala qaama fina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم بarbacin in allaha laa yanaamu walaa ynbagii lahu an yanaama yarfacu اlqisطa qistiga oo cadligiiba ama wasankii kor yeelayo waa yakfiduhu hoos buu dhigi wayurfacu ilayhi camalu الnahaari bاleyl wa camalu leyli bالnahaar macnaa waa tii hore uun macnaheed oo intii ah bal markaa xijaabuhu nuur baan lafdigii halkan kuba sugnayn waana riwaadii un baa barhkood ay ka tegeen intaasay ka dhacday <clears throat> wayurfacu ilayhi waxaa loo kor yeelayaa camalu الnahaari bاleyli habeenkii oo macnaa markan camalka nahaarta la kor yeelaya cadcaddu markay dhacday habeenkii soo galay de habeenkii waa soo galay faasil habeen iyo maalin udhexeeya ma jirta marka kani baxuu kii kala soo gelaya waa la kor yeelaya habeenkii madaxiisii baa la kor yeelaya lakiin maxay tahay qabla camali leil san marka horeba soo maray wa camalu nahaarina waa camalu leilina waa la kor yeelaya binahaari o dee marka waagu beriyo salaadii subaxay malaa'igta xafadada ay isbedelaanba waagii uu beriyo maalintii bilaabanto ayaa camalkii habeenkii la kor yeelaya lakin waa qabla camali nahaar sidan tii horeba soo maray unaan kusoo ogaanay baabu ihbaati ru'yati اlmu'miniina fi اlaakhirati rabahum subxaanaه watacaala wuxuu u baabeysay hada kani baabu ihbaati ru'yati اlmu'miniina mu'miniinta aragtidooda bal ay arkayaan fi اaakhirati rabbahum rabbigood ay arkayaan subxaana watacaala sugitaankeedi la sugayay iyo axaadiiii taa inooguba timi bal qur'aanna dee tafsiirkeeda waa inooguba soo socdaaye ayuu baabkeedii yahay kolleyna bal axaadiisto intan yar israacin karaan israacin macnu waa caddaanayon xadaثna نصr بن cali الjahdamiy wa abu hasan almismaciy wa isxaaq ibnu ibrahima jamiica saddex sheekh hore inuu soo wada aragnay عن cبدالعزيز بن cبدالصمد واللفظ لأbي غسان لakiن lفdiga soo socda markaa mالك بن cبدالواحد ba أbو غسان qaaل wuxuu yihi xadثnا أبو cبدالصمد oo isagoo kuwa hore halkay ka cabireen عن cبدالعزيز بن cبدالصمد isaga kunyadiisii buu sheegayo welibana xadثnaa buu ka cabirayo muxuu yihi xadثnا أبو cبدالصمد waana cبدالعزيز kaasun qaaل xadثnا أبو cمران الjawniy waxaa noo warabay ninkaas waxa weeyaan abu cimraan aljawni kunyadiisan iyo nisbadiisan buu mashhuur ku yahay waana nin taabiciya cabdilmalik ibn xabiib baa la yidhaahaa lakin waa nin taabici oo hiqa ah cimraan ibn xusein iyabuu la kulmay ama arkay junti ibn cabdillahiyana waxbuu kaba wariya walow maanta taabici wax ka warinayo can abi bakr bn cabdillahi bni qaysin can abihi can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala ninkan abubakr ibn cabdillahina waa nin taabiciya waana ina abu musa alashcari oo cabdullahi ibnu qayskani waa saxaabigii jaliilka abu musa alashcari marka waa inankiisii horena waan kusoo aragnay abu burda oo aabihii wax kaba warinaya labadoodana dee kunyadoodasun bay abubakar iyo abu burda malaa kanaana weynaaye ay kuma shuhuroobeenoo labadaba culimadu waxaabay inta badan yidhaahaan kunyadan un baaba magac u ahayd walow kaas caamir ay yidhaaheen kana camrina ay yidhaahaan lakiin haddana kunyadoodan ba aada loogu yaqaana baltanaaba magac u ahayd can abihi can nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala anahu qaal rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi jannataani laba janno oo min fidatin laba janno min fidatin fida ay kaainatani min fida bal dee mubtadi baan ka dhigina waan iskagaba khabraynaa walow uu nakiro yahay e laakiin tafsiilka soo socda wajanatani bamaa ayaa iska e banaysay ama musawiqii ah in mubtada lagu bilowdo dee nakiro mubtada lagaba dhigo ama wax lagu bilowdo haddaba laba janno oo dee jannooyinka kaba mid ah ayaa kaainatani min fidatin waxay guud ahaanba ka samaysan yihiin fido aniyatuma iyadan ka bedelayna taa hore waa bedel ijtimaal labada janno si guudba ama guud ahaanba labadaa janno waxay kama samaysnaayeen wuxooda o dham waa fido marka tani waa bedel ijtimaal aniyatuhumaa waa weelalkooda iyo wamaa fiihimaa waxa dhexdooda ku suganba waa min fidatin wajanataani laba jannana oo jannooyinka kaba midina min dahabin dahab bay kaba samaysan yihiin kolley suuratu araxmaanna wa min dunihima jannatan iyo eh, waxa weeye waa laba laba janno inta ilahay kaba warramuu khusaastooda sheegay haddana wa min duunihima jannatan in badan oo culimada kamidii duunkaasna bimacnaa adwan ay kaba dhigaan oo kuwa kuwa kuwii martabada ka hooseeya kuwa hore kale dahaba kuwa dambena ay fidayin walow dee markaa culimada qaar kaba dhiga kuwa dambe iyagoo waxyaalahan kusoo kala arooray ee ilaahay dee uu kusii markaas sheegay xagga marka la eego waxyaalaha iyaga kuba sugan barhkood dee muqaaranadeeda ay kaba dhigeen wa min duunihima inaanay macnaha keenayn kuwa dambe ay kuwa sii martabada sarreeya yihiin e bal haddana laba janno oo min dahabin kainatani min dahab aaniyatuhuma wamaa fiihima maxalu shaahidku waa intan inoo dambaysa wuxuu rasuulku yihi salawaat ullaahi wasalaamu alayh wamaa bayna alqowmi qowmku waa dadka mu'miniinta ee jannada galay waa ahlu jannihii qowmka dhexdooda ma ahaanin iyo wa bayna an yanduruu inay arkaan ilaa rabbihim rabbigood ay xaggiisa dayaan oo eegaan iyagoo arkaya arkayo indhahooda kuba arkaya taas markaa ay janno galaan ilaa ridaa lkibriyaai waa kibriya iyo cadamada ama ridahaysa uun mooye de waa sifada ilaahay subxaana watacaala oo dee taas waa wixii ama ridaaulkibriya aanu kuma fasirna xadiidkii hore ti inagaba soo maray waa xijaabuhu nuur waa xijaabkii oo calaa wejihi wejigiisa ado waa xijaabka nuur kaba ah ama ridaa-ulkibriya oo ilaahay wejigiisa ado waa ka iyagu aanay la makansanayn inay arkaan kaasun ah waxa kala qarinaya ee iyaga ka hor jooga inay rabbigood arkaan iyagoo jannadii galay fi jannati cadnin xaalay kuba sugan yihin oo macnaa markaa ay galaan baa ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkaas iyaga dee maanica ku ahaa ayuu mee suulinayaa markaasay rabbigood arkayaan say noo dambaysana aragga ay rabbigood arkeen baaba nacaymka la siiyey oo dhanba ka wada weynaanayo waxtaa iyagii ay uga raaxo badan uga fiican oo laba siinaya maba jirto ilaa rida lkbira calaa wajhin fi janati cadnina waa qowmkii waa xaalay kuba sugayiin jannada cadni oo jannada iyado naadiruuna fi janati cadni macnaa kuwa naadiriinta ama qowmkiibay daraf fi janati cadni uto halkii ay galeen ilaahay geliye ku karaameeye xdثna عbayd للh بن cمر بن maysرة qال xdثnي cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna حماد بن سلمة عن hاbت البناني عن cبدالرحمن بن أbي ليلى عن صhayب عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal xadيidka intaan gaadhin sanadka ma taabanaya lakiin arrin baa yar jirta xadiidkan msلم waa wariyey waana kaas sanadku kuba wariyey حmاd بن سلمة عن hاbت البناني عن cبدالرحمن بن أbي ليلى haabit iyo cabdiraxmaan ba waa taabiciintii can suhaymin suhayb rumi saxaabigii jaliilka ahaa tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyana xadiidka dariiqay kuba wariyeen xamaad ibnu salama can thaabit waxa weeye in dariiqan bay kuba wariyeen eh, lakiin maxay sheegaan oo tirmidiya uu sheegaan marka la eego xamaad ibnu salama imika thaabit kaba warinaya rag kale way la wadaagsaneen iyagoon rag mudan ah sulaymaan ibn iyo xamaad ibnu zayd oo xamaadka aynu in badan soo aragnayo xamaad ibnu waaqid iyo rag leba haabit kaba wariyo iyagu say ku wariyeen ragga kale kooxda ahaa wa can ibni abi layla min qowlihi ibnu abi laylaba xadiidkii may dhaafin waxay ka dhigeen wax isaga kuba taagan lakiin muslim san uu saxiix yeelay tan buu doortay <coughs> marka ayn taasi cilaa ku noqon kartaa xadiidkeenan aan hayne lakiin arrin baa jirto ah culimadu kolley dee qowlkooda raggii nuqaada ahaa xufaadda ahaa halkan qowlkoodu yahay asxaabta in thaabit lbunani laba kulantay dee dabaqaad bay yeelan rag in badan laazimay rag xifdi badnaa rag ka hooseeya oo kuwa ka martaba hooseeya kolley raggaa waaweynee culimada waaweyn dee saasay dadkooda u qeybsanaayeen marka markan dabaqada koobaadka ay kaba dhigaan xamaad ibnu salame iyo xamaad ibnu zayd iyo sulaymaan ilmugiire iyo mucmar iyo shucbo iyo waxaanay isku raacsayiin culimadu thaabit lbunani markay noqoto ninka axaadiidiisa raggaasoo dhan ugu yaqaana ee hadhow marka la isqabto xadiidkiisa la horreysiiya waa xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama asxaabta uu haabit lahaay oo dhan ninka koowaad noqonayo hadhow marka la iskhilaaf yimaado ninka lagu kala baxo oo isaga riwaayadiisa la raajaxayna marka hadday taa tahay dee waa ninkii uguba raajaxsanaa asxaabtii markaas haabit ugu raajaxsanaayo waa kan muslimna sanbaaba u saxiix yeelo dee ziyaadada hiqada maanta halkan walo markaa waxaan leenahay wax inoo xoogeynaya ayaaba jira oo waa qowlkiisan iskhilaafkan meesha jira muxuu yihi xadiidku waa xadiid noo marfuuca markaas rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh idaa dakala markay galaan ahluljanati aljanata jannada markay galaan ay kaga ugu sugnaadaan baa qaala wuxuu yihi rasuulku yaquul llahu tabaaraka watacaala ilaah baa wuxuu odhanaya ku odhanaya iyaga turiiduuna turiiduuna ma dooneysaan shay-an shay aziidukum jannadii bay galeen fiiha maa caynun ra walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waa taas markaasaa ilaahay ku odhanaya wix intan aan idin siiyey maanta ee umuurahaasa aan idinku kordhiyo ma dooneysaan aziidukum fayaquluuna waxay odhanayaan de iyagu intaa wax ka weynba imaka naciimka ay arkeen ee maalaa caynu ra'ti walaa nun samicta walaa khatar calaa qalb bashar wax kalaba weyne ma jiro ala iyo dee naartii laga soo nabadgeliyey alam tubayadu wujuuhana ilaah wejiyada yadii maanaad caddayn kolle istifhaamta halkana waa litaqriir uno macnaa ilaah wejiyada yadii baad caddaysay oo nuurtay alam tudkhilna aljanata jannadii miyaanadna gelin jannadii baadna gelisay watunajina anad naga nabadgelin min annaar macnaa ujeedadu waxyaalahaas adoo wejigayagii iftiimiyey jannaad na gelisay naar baad naga badbaadisay maxaa waxa dee aanu dalbayno ee noogu ziyaadisaaba uu noqonaya taasay odhanayaan qaala wuxuu i marka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh fayakshifu lxijaaba wa ilaa ridaa lkibriyaa calaa wajhi taa soo maray xijaabu nuur xijaabkii iyaga qarinaya ka qarinaya rabbigood buu ilaahay faydayaa fama cdu markaasaa wax kastaba waa iloobayaan iyana ciimkii kaleo fama cdu lama siin shay an shay axaba ilayhim xaggooda looga jacayl badany ay kaba jecelyiin min النadri ilىa rabihim caزa wajal wujuh ywmaidin naadira ilىa rabiha naadira bal markaa rabbi aragtida ay rabbigood arkayaan wax ka weyn lama osin allahuma اjcalna min ahliha xadaثna abu bkr بn abi shaybata qala xadaثna yaزيid بn haruna can xamad bn slmta bhada isnaadi wazada wuxuu siyaadiyay riwaayadan dambe ee yaziid kama warinayo ibnu harun xamad tii hore cabdالرaحman ibn mahdi imaamkaasa ka warinayay wuxuu kordhiyey un uma tala waa aqriyeyba dee daahirku waa rasuulka ilahi hadihi اlaayata liladina axsanuu اlxusnى waziyaadaة suuraةu yunus liladina kuwii axsanuu wanaag sameeyey imaan bay la yimaadeen ikhlaas bay laba yimaadeen camal fiican bay laba yimaadeen kuwa waxaa usugnaatay alxusnى tii wanaaga badnayd waa janno iyo waziyaadaة ziyaado oo waa tan dee ilaahay ba halkan shay-an aziidukum oo maxay tahay wa annadaru ilaa waji illaahi subxaana watacaala taas baa ziyaadadu ay tahay janna ay usugnaatay iyo ziyaado ah annadaru ila llahi subxaana watacaala iyo aragtida rabbigood ay arkayaane dee kaba sii weyn umuurahan bal haddaba aragtidu waa taas siyaalihii ay kuba dhacaysa khaasatan markii inta hore la joogo aan laba teginin waxa weeyaan janno la gelin nawabatane baabu macrifati dariiqi ru'ya bal garashada dariiqa ru'yadaasi ay kuba imanaysa baabkeedii ayuu baabaysay xadiid dheer buu noqonaya lakiin kale haddaan laqbaynayo waan iskagaan gaadhaya xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna يعقوب بن إبراهيم qال xadaثna أbي عن بن شهاaب عن عن cضاء بن يزيد الlayثي أن أbا هريرةa أخبره أbا هريرة u waramayo أن الناaسa dad baa qaalu yihi لرasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yا رasuul الlahi hal nara ma arkaynaa rabbanaa rabbiga iyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rabbigaiyo ma arkaynaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu idhi hal tudaaruuna ma laydin dhibayaayo fii ru'yati alqamari dayaxa aragtidiisa dee cidi miyay idinku dhibaysaa ama cidhiidho ay idin cidhiidhido ama qarin ay idinka qariso iyo waxyaalaha leylat albadri habeen uu taam yahay oo afar iyo tobnaad iyo bacnaan eh, afar iyo tobnaad oo daruur ka sokaysa aanay jirinba miyaa cidi idinkuba dhibaysaa aragtidiisa ujeeddadu ama cidhiidhi ama qarin ruuxu uu kaa qariyo sida dee waxyaalaha bishu markay bilato oo kale inba arki waaba tan oo laysri dhici karto iyo ama waxyaalaha kale lays markaa dadka qdar ay kuwa kale ay kaba qarinayaan ay ka xijaabayaan taasoo kale mi dhacaysaa qaale waxay dhn la ya rasuul allah may bui qaala hal tudaruuna fi shamsi laysa duna asxaab bal intaan xadiidka wadin laftiga tudaruuna tadamuuna tudaruuna intaba riwaayaadku way kuba yimaadeen kale laftigan kuba laqabeeyana miyaa la ydhabdhabayaa weeye oo walow dee ficilku ficilka a yahay mufacalo baabkeedna uu yahay tadciifkiisa daraaddeed ra-da inaan kasrino iyo ra-da inaan daminaba aan waxa weeye waxa weeyaan ay noo suurto oo dee waa noqon karaa tudaariruuna idinku miyaa cid dhibaysaan oo aragtidaa ku dhibaysaan oo a kaba qalisaan ama a ku cidhiidhisaan ama hal tudaararuuna asalku uu yahay miyaa laydin dhibayaayo ciddee idinka man dee waxa wey idinka qarin idink idin cidhiidhi idin markaa taasi miyay jirtaayo labadaba dee ixtimaalsamana macno keliya wada yeelanayaan oo de mufaaladu waa sidan dee laa yudaara katibun walaa shahiidun laa tudaara waalidatu biwaladiha qur'aankaba halkaas kale kaatib lama dhibayo way noqon oo markaa kaatib waa iyadoo ruuxii dadkii mudaayanada iyo mucaamala ay dhex maraysee doonayay in loo kala qoro oo kale dee ruux isagiiba mashquula ama waxyaalo ay dee markaa isagii dee kuba qasbaan inuu u qoro kalo isagii dhibtaasi de isagoo de waxa weya loo baahan yahay oo de wixiina haleelayo o cid kale aan la helahayn oo kale oo kaatib uu iskaba diido inuu wixii markhaati ugaba noqdo ama kaatib oo kale laa tudaara waalidatun biwaladihana labada macnaba way noqon oo waalidadii waladkeeda sababteed laguma dhibayo ama iyada wax kuma dhibayso sababta waxa weeyaan tadciifkan baa keenaya labadii xarakee ra-daba dee waa halkan unbay kuwa qarsoonaanayaan marka haddii aan idhaahno taasoo ra-da aan shadno ta-dana aan damino kollay mudaarara ayay noqon oo waa isdhibid la isdhibo oo shay markuu aada u qarsoon yahay aragtidiisii is-cidhiidhi iscidhiidhba kaba timaada meelo bal isagoo ruux ka kastaaba doonaya inuu arko la iskuba cidhiidhiyo waxaaba dhici karta in dadka ay iskala qariyaan oo kale taasay dhibtu kaba timaada haddaba dee cadceed oo kale ama dayax oo kale wax ka qar sokeeya aanu jirin ruux kastaaba halkiisu ka arkaya waa ruyo waadaxa mar kasta halkiisa kaba arkayo haddii sida bukhaari oo kale meelo dhacday halkan tadaamuuna ay noqotona bal matala me tadaarunana aan ra-da mee shadka kaba dayno tanuun waa iyaduna daara yadiru ficilkii ahaa macnaha laydinma dhibayo un buu noqonay iyadna dee laa yaduru markaa iyadoo de aanay mufaacalatan ahayn tadaamun haddii la yidhaahna oo tada aan fadxino asalku tatadaamuna buu haayo macnaha waa isma cidhiidhiyeysaan oo isma dhibaysaan oo markaa macnu waa macnaha unbuu inoo noqono ujeedadu ru'yadaas waa ru'yo cad weeye muuqata ruux kastaba halkiisa kaba arkayo hal tudaruuna fi shamsi laysa dunaha saxaabu qaluu laa ya rasuul اllahi qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi fa inakum idinku tarawnahu waa arkaysaan rabbigin kadalika waa ru'yadiiba aragtidiiba aragtida lagu shabahaya waa ru'yo cad waadixa shaki aanu ku jirin aanu waxa weeyaan waayo maalan ruuxna aanu kaba shakiyayn cidi aana cid kuba dhibahayn taas bay noqonaysaa ru'yadu imaka halkan tashbiiho say kuba dhacaysaa waana tan iyo jamc ilaahay waa soo ururinayaa annaasa dadka yowma alqiyaamati fayaqulu uu soo wada saaraya meel baa la isugu wada keenayaa daacigii dhawaaqa uu maqashiinayo basar uu wada gaadhayo wey fayaqul wuxuu odhanaya man kana yacbudu shay-an ruuxii ahaadee wax mid caabudi jiray falyatabicu wixii uu caabudaya haba raaco fayatabicu wuu raacaya daba gelaya dee naarun baana loo kaxaynayaaye man kaana yacbud shamsa cadceda ciddii caabudaysaa shamsa cadceday raaci wayatabicu waa raacayaan man kaana yacbudu lqamara dayaxa cidii caabudaysana alqamara dayaxay raacayaan wayatabicu waa raacayaa man kaana ruuxii ahaaday yacbudu mid caabudo dawaaqiita dawaaqi dawaaqiita waa jamcu daaquutin daaquutna sanamka iyo kaahinka iyo kulu maa cubida min duuni illahi wasadda can cibaadatih wax alla wixii ilaahay duunkii la caabudo cibaadadiisa ruuxa kama horjoogsado o dhan daaquut waa la yidhaha kollay lafdigu mufrad ahaan iyo jamac ahaanba waa u yimaada lafdiga daaquud baan ujeedaa imika waata laynoo jamciyey mudakar ahaan iyo muanas ahaanba taas waa u yimaada qur'aankana waabay dhacday intuba yuriiduuna an yataxakamuu ila daaguuti waqad umiruu an yakfuruu bihi mufrad ahaan baa loogu celiyey wاladiina kafaruu awliyaahum اdaaguutu yukhrijuunahum jamac ahaan baa loogu celiyo jamac bay noqotay والdيna اجتنبوا dاaguuta an yacbuduuha mؤnas ahaan bay u noqotay bal marka waxaan leenahay mذkr iyo mؤnas jamc iyo mfrad intaba lafdigu waa yimaada waa kuba yimaada ama lafdigan ubaa ku wada dhacabe de dawaaqina waaba tan lagu jamciye jamc kale haddaba ciddii waxyaalaha ilahay duunkii caabuday o dhan ilahay duunkii la caabuday oo dhan baa kani soo gelaye way raacayaan وتبقى hadi اmة umadan mحamediyada ayaa baaqi noqon فيha iyadoo dhexdeeda uu kuba sugan yahay munaafiqo haddee si ay adduunyaba ugu dhex jireen masaajidda ay ula imanayeen islaamnimo ay u daahirsanayeenna taas dusha sare ay kaga badbaadayeen ayaa iyagoo ugu dhex jira si ugu dhex qarsoon bay hadhaysaa inay daahirka waa kuwan le ilah baan caabudaynaaye fayaatihim allahu ilah baa uba imanaya tabaaraka watacaala kolley al-ityan iyo almaji qur-aankana waa tan wajaaa rabuka ila an yaatiyahum llahu inooguma sugan waa صifo ficil weeyaan oo ilaahay subxaanaه wataعala mashii'adiina ficilkani kuba imanayo waana ityaan laa'iqa bijalaalihi wakamaalihi fayaatihim اllahu tabaaraka wataعala fi suurati suura ugu iman gayri suuratihi suuradiisi ana alati yacrifuuna waxaad kollay riwaayaadka qaarkood sidan dee ay noo faa'iideynayaan aragti horey mar hore arkeen baaba jirtay si ay ku arkeen si ka duwan ayaaba rabbi subxaanaه watacaala ugu imanaya fayaqulu wuxuu odhanayaa ana rabukum rabbigiin baan ahay e kollay ibtila iyo imtixaana waa jiraayo waa tada munaafiqiintiina way kuba dhex jiraane fayaquuluuna nacuudu billahi minka deecnaa say kuba garanayeen iyo tii aha way ka duwan tahay ilaahay baanu kaa magan galay bay odhanayaan hada halkani makaanna waa meeshan joogayno makaanka yaga weeye xataa yaatiyana rabbuna ilaa rabbiga iyo noo imanayo faida jaءa rabbuna rabbiga iyo marka uu yimaado carafnah waanu garanaynaa fayaatihim llahu tacaala ilaah baa ugu imanaya fii suuratihi suuradiisa alatii yacrifuuna markaasaa rabbi uguba imanaya dee iyagoo si ay kuba garteen iyo suurada ay kuba garanayaan fayaquulu ana rabukum fayaquluuna waxay odhan anta rabbuna rabbiga yaa tahay fayatabicuuna way raacin kale xadiid kalena dee shafaacadii iyo xisaabtii iyo umuuro halkan inoogaba maqan baa inoogaba sugan oo de axaadiiu inay waxa weeyaan midba waxbuu sheegaya kuwa kale wax aan kan kani sheegin bay sheegayaan barhna way inoo dambeeyaan barhna meelo kale inooguba iman dee barhna kutubta kale inooguba sugan yihin umuuraha dee dhacaya qiyaamada marka la joogo dhacaya wayudrabu waxaa la dhigayaa asiraadu jidkii siraad ayaa bayna dahray jahanamo jahanamo korkeeda la bandhigaya kolley casharka ka dambeeyeyna wax intaa kaba sii badan baan kusii arki doonaa faakunu waxaan noqon haddii ala idhaa way faakunu waxaan noqon buu yihi rasuulka ilaahay ana anigu waxaan ahaanaya iyo wa ummatii ummadaydu awala man yujiiso cid ka gudba oo jidkaa maro ka tallaaba cidda ugu horeysa ficilkan jaaza yajuusu iyo ajaaza yujiisu waa isla laba luqoo jira oo imika xataa tanna nafteeda iska laasimnimadiibaaban waxa weeye aan kuma fasiraynaaye awala man yujiisus ama deme laftiga isku macno jaaze macnihii inoo keenayso man yujiisna kuma yujiisa kuma fasiranayna cid ka gudubto ka tallowda siraadka aniyo ummadda ugu horeyno de waa karaamada ummaddeenu ay leedahay walaa yatakalamu ma hadlayaano yowma idin maalintaa ila rusulo manaa shiddada adag daraaddeed rususha mooyaane cid kaloo maalintaa hadlaysaa mama jirto wa dacwo rusuli rususha dacwadooduna macnaa waa waxay iyagu ku ducaysanayaane maalinta hadalkooduna waa ducabe yowma idin allahuma salim salim ilaahu nabadgeli ilaahuna badbaadi weeyaan iyo ummadaydaba taasna nabadgeli kolley qiyaamadu dee waa mawaadin badan ahwaashan adagee jirta ayaa dee rususha uun mooyaane laakiin waa waqtigaa jidka la marayo siraadka laga gudbayo ayaa cidda hadlaysa waa rususha uun iyagana hadalkooda iyo dacwadoodu maxay noqon allahuma salim salim taas macnuu kama dhigna kol haddii dadkaba lasoo saaro qiyaamada guud ahaan ambiyada iyo rususha mooye cid kaloo hadlaysa inaanay jirin muwadim kala duwan bay leedahay waqtiyaa loo hadlayaa waa la isxisaabinaya deena yom markaa dee nafti waa tujaadilu kula nafsin oo waxa weeyaan iyadii baaba isdaaficayso naf kasta waata doodeysa waaba kan iyagoo la iscanaananayo taabici matbuuci uu markaas isagiina uu canaananayo la doodayo umuurahaasi waa mawaadib kala duwan oo dee hadalba meelo kale kala duwan waa jiraaye laakiin markaa xaal alijaaza ayaa rususha un ayay hadlayaanba cidda hadla iyaguna dacwadoodu waa allahuma salim salim ilaahu nabadgelya ilahay weydiisanayaan rasuulka ilahi wuxu uhi wafii jahanama jahanamo waxaa kuba sugan kalaabibu jamcu kalluubin weeye kalluubna waa birahan afka godan la sida kuwan hilibka la oo kale iyo kuwaas baa la yidhaah haddaba waa ujeedadu waa aad markaa aalado iyo waxyaalaha afgodol leh oo ilaahay uun og yahay intay laaleeg yihiin oo dhinacyadeeda ayay kuma sumaan siraadkan ujeeda iyada dee ka mid ahaadeen laakiin jidkan siraad ee la marayo ayay hareerihiisa kalaabiibta iyo biraha soo godani ay kuma sugan yihiin taasoo milu shawki sacdaani geedka sacdaan la yidhaaho qodaxdiisoo kale ah rasuulku wuxuu uhi isagoo saxaabadii weydiinaya hal ra-aytu ma aragteen asacdaana geedkaa sacdaan la yidhaha baadiyaha ka baxa ma aragteen macnaha waa geed markaa qodax adag lahaa oo soo godan lahaa geedkaa ma aragteen qaaluu nacam bay yidhaaheen qaalow yaa rasuul اllahi way arkeen qaala wuxu uhi fainaha mitlu shawki sacda waa geed ay isla garanayeen lafdigan tasniyadna markaa waa lafdiga magaciisii waana geed un kolley qodaxdan dee rasuulka ilaahay inoo tilmaamay leh geed adag leh waxaanay odhan jireen ba ma yidhaahaanba de waa geed marka la eego malaa dee markaa uu caleen leeyahay iyo taas kale min axsani marcal ibil geelo waxyaalaha uu daaqo ee uu kuba naaxo kuwa uguma fiican qodaxda adag haba lahaado oo waxaa kaba mida hadallada carbeed markay shay fadilayaan ay leeyihin waa fiican yahay laakiin dee waxaa ma gaadhaya ay kaba cabiraan ayaa waxa weeye in oo iyagu ay matalan alfaada ay kaba cabiraan baaba jirto marcan walaa ka sacdaan waxani waa daaq fiican waa wanaagsan lakin sacdaan oo kale maaha macnaa waxaaba kaba mida ma un walaa kasada manaa manaa meel ceel biya macaan laha ayay leeyihin waxani waa biyo waa fiican yihin lakiin sada oo kale lamid maaha de waxaa kaloo cibaarada saddexaad ee soo raacda fatan walaa kamalikin waa cibaare iyadna shuurowday ninkani waa ninka dee xoogga le dhalinyarada ama qiimaha badan lakiin malik oo kale ma ah oo kale oo malaa iyadu siday kuga baxday nin malik ibnu nuweyre la odhanayo reer tamiim ahaa khalid ibn baa dilay xurugtii riddada kuma dilo kollay malaa canaadna cumar iyo ugua timin lakiin dee abubakar taasiya ma aqbalin bal waa nin dee dadkii iyagu ninkii sekada qoomkiisu markay soo ururiyeen bu iyagii dib uu qaybiyu yihi markaa ma bixinayaan adigu markii dambe la dilo nin ay walaalahayn baa mutamim ibnu nuweyre ayaa kollay malaa hadalka yidhi oo intaas eh, marki da marka ujeedadu marka shay la fadilayo laleeya waa fiican yahy lakiin waxaasoo kale maha ayaa tan oo kale marcan walaa ka sacdaan mar markaa waa geed taas anagu dee ma xadidi karo taas waa geedu baan leeyahay geed dhirtaa kaba mida kollay say bilawyada kitaabka kuwa sugan oo saddexan kelimo saddex cibaaraad soo qaadaya kitaabka alkamil la yidhaha mubarid bay bilowyadiisa waa bilowyada kitaabka ayuu cibaaraadka kusoo qaadaa oo isagoo markaa ayuu cibaaraadkan saddexaa kuba soo qaadaa markaa marka bilowyadiisaana waxyaalaha kusugan isagoo geedku geed jirid dheero dheeraado maahay waa geed malaasan oo kale dhulka ugu faafo weeyo waayo isaga wuxuu soo naqliyaa nin reer miya lagu yidhi oo mala magaalo soo galay badi miyaad ku noqonahaynoo deetuu yihi ma yidhaahin <laughs> maadaama sacdaadu muftarishooda macnaa intaa uu sacdaa gogla yahay dhulka adigu dib kuma laamayo ujeedada weligeyba kuma noqonayo weyo macnaa malaa taasoo xagga waa cibaaraan kama faa'idaysayna inuu yahay saaq iyo jirin dheerna aanu lahayna geed saasa yahay oo dhulka saasun mala ugu baaha oo dhintaa qodaxdale dee noocyadaas kamida hayra lakin anahu laa yaclamu ma ogo maa qad maa qadru cidamiha waa geedkaas ama qodaxda waa kalaabiibtaan ujeedaa weynideeda ay weyntay inta ay leegtihi qadarkeeda ila allahu ilahi un mooyaane marka rasuulku muxuu yihi takdafu naasa waa luqada aada u fasiixaa takdifna way banaan tahay takdafu naasa dadka way la dafaysaa way la boodeysaa way dhufsanaysaa biacmaalihim sabi acmaalihim oo ciddii la amray way garanaysaa kama qarsoomayso dadka kalena kama dhex gelayso iyadoo dadku badan yahay marka dadkii camalkoodii sababtood ayay ku dhufsanaysaa iyadoo markaa dee naar ay kuba dhacayaan ama hee jeexjeexaysa fa minhum waxaa kaba mida ah almuminu ruux mumina kaba mid ah oo baqiya ku baaqi noqonaya bal naarba bicamalihi bisababi camalihi kolley waa lafti dhacay waxaana injirta almuubaqu bicamalihi iyo almuusaqu bicamalihi alfaado saasana halkan waa lagu dabdiyey dabdiga ugu ay raajax yeelaadna waxa weeye faminhum lmu'minu aniga baqiya bicamalihi ayaa ii taale almuubaqu la halaagayo bicamalihi camalkiisii sababteed halaagsamaya waa alfaadaha meesha imakay doortaan wa minhum waxaa mida almujaaza mid la abaal marinayo o ujeedadu camal uu lahaa waa sida lafdi bukhaari dhacay almukhardal waa la jeexjeexaya birahaasa xagxaganaya dildilaacinaya lakiin haddana marka dambe waa badbaadaya xataa yunaja ilaa laga badbaadiyo uu nabad galo xataa idaa faraq allahu marka ilaahay dhammeeyo min alqadaa'i bayn alcibaad kala saarkii iyo xukumkii iyo xisaabtii uu addoomaha xisaabayey wa araada uu doono ilaahay an yukhrija inuu saaro biraxmatihi naxariistiisa waa naar waa la galay iyo janno waa mar dambe waa dadkii iyagu naarta galee mu'miniintaba ahaa ama muwaxidiinta ahaa uu doonay inuu naxariistiisa kaga soo saaro man araada min ahli naar ciddii uu doonay ahlu naarka kaba mida ayuu amara almalaaikata malaaigta amraya an yukhrijuu inay kasoo saaraan min annaari naarta kolley tafsiir intaa ka badan axaadiis baa inoo dambaysa axaadiia shafaacadna waa inoo dambaysa intaynaan iimaan kaba bixin haddii an la idhaah man ruuxi kaana hadii laa yushriku bilahi shay-an oo miman dadkii kaba mid ah araada allahu ilaahay doonay tacaala an yarxamahu inuu naxariisto ciddii adigu muwaxidiinta ahayd rabbi doonay inuu naxariisto ayuu amrayaa naartii inay kasoo saaraan oo miman yaquulu dee mankan laa yushriku bilahi shaya mayd ciddii odhanaysay ah adduunyo intay joogtay laa ilaaha ila allahu ee saa kusoo dhibatay ee moxameda rasuullahina waa laba socotaa dadkii marka la eego ama dee muwaxidiintii adugu fayacrifuunahum way garanayaan oo malaa'igtii fi naari naarta dhexdeeda iyagoo ku sugan bay dadka caynkaasa ahlunaarkii kale kaba soocayaan sabay ku garanayaan waa tan jumlo mustanafa istinaaf bayaaniya oo taa inoo caddaynaysa yacrifuunahum waxay ku garanayaan biathari sujuudi sujuuddii la sujuudayay raadkeedii oo taakulu way cunaysaa annaaru naartu min ibni aadama ilaa ahara sujuuda halkaa sujuudda ama acdaada sujuudda un mooyaan inihii uu ka sujuudi jiray ninkii sujuuday weeye inaha mooyaane intii kaleo dhan ayaa dabku gubaya intaasi way hadhayaa xaram allahu ilaahay waa xarimay cala naari an taakulayna cunto ahara sujuudi sujuud aharteedii waa mawaadicdii sujuudda inay cunto ilahay naar buu ka xarimo intaasaa ufayow intii bay kuma garanayaan ay naartii kaga soo saarayaan fa yukhrijuuna waa lasoo saaraya min annaari walxaal qad imtaxashuu ay gubteen oy madoobaadeen fa yusabu calayhim waxaa lagu shubayaa maa ulxayaati biyanhi nolosha macnaa biyo lagu noolaado ciddii cabtay ama lagu shubayba ay nolol daa'ima helayso ayaa lagu shubaya markaa iyagoo gubtay marka biyahaa lagu shubo ayaa fayabutuuna way biqlayaan minhu waa manaa bisababihi oo kale oo waa tii sababyad ahayd tacliiliyad ahayd minhu ay bisababihi wey biyaha sababtood bay la biqlayaan kama tabutu say usoo biqisho alxibatu xibadu waa waxyaalahan dee nabaataadkan ay ma koyn cuno maaha waa kuwa marka roobku da-o dhulka kaba soo baxa inintoodan ay kuba baxayaan baa xibo lagu magacaabaa haddaba dee busuurta ama idintaa jirta marka roobdo ayuu meelaha daadku mara iyobay ugu horeyn iyadoo dhulkii kalaba do kaba soo bixin wax ka soo bixin ayay waxyaalahaas hore soo boodaan haddaba waa xagga surcada iyo nadaarada iyo taas ayay tashbiiha loo wadaaye way soo biqlayaan oo saaxibada iyo waxyaalaha buquusha iyo dee waxyaalaha nooca daaqaas ay iyadu usoo baxdo fii xamiili sayri xamiilku waa ficil bimacnaa mafcuul waa daadku wixii uu sido oo halkan dee daadku ama dhoobo uu soo qaaday ama waxyaalo kale dee qoryo iyo waxyaalo uu soo qaaday oo markaas ayay dee waxyaalahan kama soo baxo ugu horeyn marka ugu horeeyba soo baxa say taasi usoo baxday xagga dhaqsa iyo taas ayay hore ugu soo baxayaan oo ugu biqlayaan oo jirhkoodii baa usoo wada baxaya uma yafriq llahu tacala min alqadaai bayn alcibaad adigu waa maca kuwii la naar laga soo saarayeyna dhammaan baa adigu ilaahay dhamaynaya qadihii addoomaha ayuu bayn alcibaad iyo kala saarkood iyo kala xukumkoodi iyo xisaabtoodii buu dhamayn waa farqi dambe ama faraaq dambe oo a marka dambe in kuwa naar laga soo wada saaro wa yabqaa rajulu nin baa hadhayo ku baaqi noqonaya in oon jannadii inta laga soo saaray aan naarna las naartii laga soo saaray janna la soo gelin ninkaasoo muqbilu biwajhi wejigiisii qaabilinayo ula jeeda cala naari ninkii marka naarta laga soo saaro waana ninkii ahlu naar uguma dambeeya wax naar kaba soo baxa ayaa marka laga soo saaro jannadiina ma gelayo xaggii naartu u jeedaya wa huwa isagu aakhiru ahli اljanati dukuula aljana waa ninka ahlu janaa uguma dambeeya xagga marka laega gelid jannada lasoo galo fayaqulu wuxuu odhan ay rabbi rabbigay markuu muddo naartii xaggeedu u jeeda ayuu wuxuu odhan rabbigayow isrif wejii wejigayga ka leexiyo oo kadu can inaar ilaah wejiga iga leexo iga du ina xaggaasunbuu ujeedaa isagu iskuma tasarufayo kama jeedsan karee ilaahu iga du wejigayga naar fainahu qad qashabanii waxa i sumeeyey i halaagay oo dee waa qiiqeediiyo waxeedii oo sankiisii iyo iyo wixii buuxiyey idhibay e riixuha urteedii waa xaraqanii waxay gubay dakauha kolley dakahana waa luqada badan bay dhahaan bukhaarina labada siyoodba way dhaceen waa ololkeedii lahabkeedii iyo waxaasaa igubaye ilaah wejiga iga du fayadcu llaha ilahay buu baryaya maa shaa allahu an yadcuuhu inta ilaahay doono inuu baryo uma yaquul llahu tabaaraka watacala ilahay baa ku odhan hal casayta ma mudan tahay in facaltu dalika bika haddaan arrinkaa kugu sameeyo oon wejiga kaaga duwan naartoon xag kale kuu jeediyo oo xaggi an tasal hayra wax kale inaad iweydiisato ma laga yaaba fayaqulu laa se intaasaa dee isaga dhibtaasaama haysato laa asaluka hayra ilaah wax kale kuma weydiisanayo wayucdi rabbahu rabbigiibaa wuxuu siinayaa min cuhuudi ballamo iyo wa mawaahiqa waa cahdi adag maasha allah wixii ilaahay raadeeyo macnaa ballan adag buu ku qaadayaa inaanu wax kale ilaahay weydiisan fayasrifu llahu wajhahu can naar ilahay baa wejigii uga duwaya naar xaggii jannadaa loo jeedinayaa faida aqbala cala ljanati jannada markuu qaabilo xaggeedii u jeesto wara-ahaa weli uma dhowo oo dee naciimkeedii ma dhexgelina laakiin ay u muuqato ayuu sakata aamusaya maa shaa allahu an yaskuta inta ilaahay doona inuu aamuso uma yaquulu ay rabbi rabbigayow qadimnii ilaa baabi ljana igeli ma odhanayo ilaahu bal albaabkeeda ii dhowee fayaqul llahu ilaah baa wuxuu odhan alaysa miyaanu ahayn qad acdayta mid bixiyey miyaanad adigu ahayn cuhuudaka ballamadaadiiyo wamawaahiiqaka laa tas'alunii hayra aladii acdaytuka inaanad iweydiisan waxaan ku siiye wax kale inaanad iweydiisan miaad ballan taa ku qaadin weliba ballan adag waylaka ya bna aadam in aadamu hoogaaga ma aqdaraka cahdi burintaadu badana oo maxaa de waa cahdi burintaadu badana maxaa ka badan ba cahdi burintaada fayaqulu ay rabbi rabbigayow ayuu odhan wayadcu llaha ilaahay buu barya xataa yaquula lahu ilaa ilaahay ku yidhaaho fahal casayta in acdaytuka dalika an tasala hayra waa si markii hore aan soo maray fayaqulu la wacizatika waa dhaaranaya cizadaadaan ku dhaartee may wax kale kuma weydiisanayo fayucdi rabahu ma shaء allahu min cuhuudi wamawaahiqa fayuqadimuhu ilah baa wuxuu uhoreysiinaya u hormarinaya ilaa baabi اljanati faida qaama calى baabi اljanati albaabka jannada marka uu istaago kadinkii buu joog joogsaday way gudaheedii infahaqat lahu way ufurmaysaa iyadii macnaa infataxat lahu wuxuu arkayaa gudaheedii iyo naciimkiiyo raaxo aanu markii horeba arkahayn infahaqat lahu ljannatu bimacnaa infataxat watasacat way u furmaysaa way u waasac noqonaysaa khayraadkeed iyo wixii buu arkaya oo famarka fara'a maa fiiha min alkhayri wasuruur khayr iyo barwaaqo iyo farxad wixii kuba sugnaa buu arkayaa min alkhayri barhkood adaadu bal waa laftigeena kaas baan ku daysana fayaskutu maa shaa allahu an yaskuta uma yaquul ay rabbi adkhilni ljanna ilaahu jannada igeli fayaqul lahu tabaaraka wataعalى alaysa qad acطayta cuhuudaka wamawaahiqaka an laa tasأla غayra ma ucdita waylaka ya bna aadam ma aqdaraka fayaqul ay rabbi la akunu ma noqonayo ashqى khalqika khalqigaa kaugu shaqaysan ilahu hayga dhigin khalqigaa dhan kaugu shaqaysan haygama dhigin falaa yazaalu yadcu llaha kama zuulayo inu ilaahay uu baryo xataa yadxaka allahu tabaaraka wataعaalى minhu faida daxika allahu minhu oo t ayuu qaala waana صifa ilahi subxaana wataعala صifaatkiisa kaba mide wuxuu odhanaya o de laa tumahilu صifaat الmakhluuqiin qaala wuxuu odhan ilaahay udkul الjanata faida dakalaha marka uu galuu qaala lahu ilaahay ku odhanaya lahu isagii tamanah bal idi diilo de wuxuu isleeyaba dhulkii waa la wada qaatay naciimna waa kaa u muuqday bal wuxuun qabso ku tamani waxaa doonaysay inaad hesho laguma siiyo fayasalu rabahu rabbigiibu wax weydiisan wayatamana wuu ku tamani waxyaaluhu dooni waxaa iyo waxaa inuu helo xataa in allaha ilaahay la waa xusuusinaya min kada wakada waxaa la odhanaya ilaahay baa xusuusin bal waxaasna dalbo waxaasna dalbo waxaasna ku tamani baa la odhan xataa ida inqadacat bihi lamaaniyu markay ididoolooyinkiisa ay dhammaadaan wax alla wixiu dee isagu xusuustay wixii la xusuusiyey wixii loo sheegay umuurihi ay wada go-aan ee wax dambe uu garan karayo oo uu sheegan karaaba aanay jirin ama uu ku tamaniyi karaa ayaa qaala allahu tacaala ilaahay odhanaya dalika laka waxa aad ku tamaniday oo dhan baad wada leedahay iyo wa miluhu macahu weliba labalaabkii wax isaga leeg oo maciisa qaala cada bnu yaziida wa abu saciid cada ibnu yaziid waa ninkii xadiidka abu hurayre kaba warinayey wa abu saciidin alkhudriyu maca abi hurayrata markaa waxaa la fadhiyay abu hurayra xadiidka sheegaya abu saciid laa yaruddu calayhi kumuu radinahayn oo min xadiidihi xadiidkiisa uu sheegay shayan wax uu ka qoonsaday oo yihi may arrinku kaa maaha oo uu radiyey may jirin xataa idaa xadaa abu hurayrata abu hurayra markii uu kuba waramay an allaha qaala lidalika الrajuli wamilhu macahu inuu saa yihi markuu abu hurayra xadiidkaa sheegay ayuu qaala abu saciida yihi wacasharaةu amhaalihim oo waa siduu maqlay isagu dalika laka wacasharaةu amhaalihi iyo tobankiiba waa intii iyo weliba amhaashii oo tobana ayaad leedahay ya abaa hurayrata qaala abu hurayrata wuxuu yihi ma xafidtu anigu maan xifdiyin ilaa qawlahu dalika laka wamilhu macah qaala abu saciidin ashhadu waxaan markhaati kaba ahay aan qiraya anii anigu xafidtu inaan xifdiyey min rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulki ilaahay qowlahu qowlkiisa ou yihi dalika laka wacasharaةu amhaalihi taasoo de adigu waxay culimadu kuba xambaareen e ina markaa horta kol ama cadadka mafhuumo laha haddaan sidan usulka kuba soo aragnay haddii kalena waxaa weeye marka hore fadligaa hore ayaa rasuulka lasoo ogeysiiyey haddana fadli ziyaado oo dambe oo rasuulka waxi ugu yimi baa jiruu sheego abu marka abu saciid kaba maqle mar kale qaala abu hurayrata wadalika arajulu ninkaasi aakhiru ahli ljanati ahljannaka ugu dambeeye weeye dukuula gelid aljannata jannada uu galo kaas baa ugu dambeeya kale laba dariiq baa xadiidkii kaba harhsane casharkaa yar dheeraada oo intaasaan ku daynay allah subxana wa taعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa